alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wabacd waxaynu ku jirnay macrakatu beder dabadeed wixii dhacay waxaynu soo tilmaamnay hazawaat yaryaroo kookooban waxaynu ku xigsiin doonaa in sha allahu tacaala haswat uxud dagaalkan loo yaqaano dagaalkii uxud uxud waa buur xagga waqooyi magaalada madiine ka xigta oo waagii hore waa la dhaa ilaa boqol iyo sideed iyo labaatan mitir meelahaasu dherarkeedu ahaa laakiin intaan wax la burburinayo boqol iyo koob iyo labaatan meelahaasay maraysaa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u jirtaa baa lagu tilmaamaa shan kilomitir iyo badh waa buur yar oo madaxyo fiqfiiqan oo dhowra leh waxaa ka soo horjeeda buur kaloo la ydhaha caynayn kur yaroo kale ayaa ka soo horjeeda meeshaas waa meesha ka dhacay dagaalka uxud loo yaqaana markaa dagaalkan uxud siday culamaai taariikh qoraan waxay dhahdaan wuxuu u ahaa mushrikiintu mid ay ku talagaleen inay ku argutaan dhibtii kaga dhacday dagaalkii beder xataa waxa ay soo wariyaan nimanka ahlusiyarku in beder si ay u aargutaan xoolihii tijaarada ee uu ninkii abusufyaan la baxsaday ee aan maalintaasi la qabanin oo dhammaantood in la sadaqadeeyey qaarkoodna waxay dhahdaan may waxaa la sadaqadeeya arbaaxdeedii ibnu isxaaq wuxuu leeyahay xoolaha laftoodii bay ahayd eh, waaqidina arbaaxdu sheegaya labaduba waa sanad aan xoogganayn laakiin markaynu isku darno culamaa'i taarikh waxyaabaha ay warinayaan waxay sheegaysaa in hantidii beder baxsatay loo meel dhigay si dagaal loogu galo taa macnaheedu waxa weeyaan waa dagaal lasoo qabanqaabinaya muddo sanada buu markaa noqonaya waayo wuxuu dhacay dagaalka beder sanadkaas dagaalka uxud baan ujeedaa sanadkii ku xigay yani beder ramadaan bay dhacday sanadkii labaada hijiriyada kana sanadkii saddexaada hijiriyada shawaal buu dhacay maanheedu waxa weyaan sanad iyo bil meelaha wakti ku dhodhow ayaa ka soo wareegay dagaalkii hore wuxuu dhacay muddadaas sanadkaa ah markaasi waxay u uruursanaysay qurayshi sidii ay dagaal u geli lahayd yani waa tacbi ah ciidan la maalgelinayo la ururinayo muddo sanadabaa la waday baa lagu tilmaamaa culamaai taarikh xataa waxay tilmaamaan dumar inay wateen iyo dad badan oo taakulaynayey ciidankaasi tiradiisa waxaa lagu sheegaa ilaa saddex kun oo nin inuu gaadhayey farduhu watay qaarkood waxay ku sheegaan ilaa laba boqol ibnu isxaaq siduu soo naqlinayo laba boqol oo faras oo dagaal ku talagalay oo uu hogaaminaya baa la dhaha khaalid ibnu waliid ninkii la dhaho maymanada ciidanka dhankiisa bidix jooga ciidanka midig bidix midigtiisa khaalid baa hogaaminayo fardahan wata bidixdiisana waxay dhahdeen cikrama ibnu abi jahl ayaa hogaaminayey waxaa lagu tilmaamaa ciidankani inuu watay ilaa iyo toddoba boqol oo diric yani toddoba boqol oo nin oo aamid ah oo birtan gashan aan seefta iyo warmaha iyo waxa kani karaynin yacnii markaynu isku darno ahlu siyarku waxyaabaha ay soo arooriyaan inkastoo aanu sanad xoog badani midna jirin haddana waxa ay tilmaamaan un ciidankaasi saddexda kun ee nin ka kooban ee uu u dhan yahay hubkiisii oo dhammi inay ahaayeen waa quraysh iyo kanaana qabiilkii la odhan jiray iyo ahlu tihaama quraysh iyo agagaarkeeda wixii ahaa wixii aqbalay inay soo dagaal galaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warka ciidanka kan iyo in magaalada madiine lagu soo socdo waxaa kaloo la tilmaama nebigu calayhi salaatu wasalaam riya ayuu riyooday riyada ambiyaduna waa xaq ou saxaabadiisa uga sheekeeye uu leeya waxaan ku riyooday anigoo seef lulay oo dabeetana seeftii meel ay ka daloosantay oo haddana mar labaad aan lulay oo ay sidii ay ahayd si ka fiican noqotay waxaa lagu taawiilinaya inuu ahaa marka hore yani haziimadii yarayda ku dhacday muslimiinta uxud mar labaadna kabashaday ka soo kabteen iyo siday u fiicnaadeen wuxuu kaloo riyadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam ku riyooday ka mid ahayd in uu dirac ama yani gaashaan ama dirac hasiina ama meel dhufays adag inuu ka galay ciidankaasi dhufayskaana waxaan ku tarjumay buu lahaa inay madiine tahay calaa kulli xaal waxaa lagu fasiraa markaa riyadatan ulmadu nebigu arkay ama dadka lo la gowrgowracay waxaasoo dhamm inay ahaayeen saxaabadiisan iyo dadka laga dilay iyo waaxid min ahlu beyti oo xamse ah geeridiisa iyo waxaanoo dhan inuu sii arkay nebigu calayh salaatu wasalaam markii warkani uu nebigu soo gaadhay iyo dagaalkan iyo ciidanka kani intuu leegyahay wuxuu habeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam istishaara ama tashi saxaabada uu la tashanayo iyo waxa ay yeelayaan si ay isu difaaci doonaan tashigaasi wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arkayay baa la yidhaahdaa aragti ah inay magaalada madiine gudaheeda ka difaac galaan waayo madiine waa magaalo markaa dhismo badan lahayd dhismahaasina wuu isku xidhxidhan yahay waxaanay u ekaan lahayd sidii xusuun oo kale qalcado oo kale wadooyin yaryarunbaa jira wuxuu nabigu u arkaya alayhi salaatu wasalaam markaa inuu madiine gudaheeda ka dagaal galo ansaartii rag ka mid ah oo rag dhallinyaro isaga badan baa la yidhaahdaa iyo raggii aan dagaalkii badar ka qayb gelinina way necbaysteen in madiine gudaheeda ay ku dagaalamaan waxay dhahan ilaahay rasuulkiisiiyow waxaanu duruqyada madiine inna lagu dilo waa necbaysanaynaa jaahiliyadeediina madiinana laguma soo weerari jirine dabadaanu ciidan kasta ugu bixi jirnay marka maanta annagoo islaamnay miyaa madiine gudaheedana loogu soo gelaya ilaahay rasuulkiisiiyo nimanka waa u baxaynaa bay idhaahdeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisii markaa ra'yi aan ahayn bay soo bandhigeen oo ay caaradeen wuu baxay baa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu soo xidhay la'madiisii la'madu waa diraca kan dagaalka ama birtan la gashado ee seefaha iyo warmaha iyo waxaan aanay gelin guriguu galay laamadiisii buu soo xidhay markii uu nebigu ka tegey calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabadii waxay yidhahdeen war malaha nebiga waynu dirqina ra'yi aanu doonaynin ama fikrad aanu rabin nebigu calayhi salaatu wasalaam baynu usoo bandhignay ee u tag xamsowo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay nebigiisiiyow amrunaa liamrika tabac arrinkayagu arinkaaga ayuu tabacu yihi wixii aad go'aamisay baanu raacaynaa sidaadii hore aan yeelayani nabiga calayhi salaau wasalaam baa qadiyadii loo sheegay dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi innahu laysa linabiyin idaa labisa laamatah an yadacaha xataa yunaajis wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam xadiidkaasi oo uruqdiisa uu saxiixinayo albani ee nebina uma cuntanto hadduu xidho diriciisa dagaal inuu iska bixiyo ilaa iyu dirirta galo marka yani ka noqosho maleh qadiyadda halkan waadixi waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku taraingaraynayey oo tarbiya buu siinayey tarbiyada koowaad u siinayey waxay ahayd in arinku mushaawara uu dhaco in la shuureeyo oo la tashado wada wax ku socdaan inaan qofka ummadda u taliyaa noqon qof dictator oo tiisa iskaga adagu mushaawaradu waxay keenaysaa markaasi in aaraa kala gadisan ay timaado waliba wuxuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam qofna inaan ra'yigiisa lagu ceebaynin xataa ijtihaadkiisu khaaana ha ahaada markaas ha laga sawaabsanaadeene aaraadii ay saxaabadu soo bandhigtay oo runtii ka nebigu uu ka saxsanaa muu ceebaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa taa isagoo sii adkaynaya aayaadkii qur-aankae soo degay ee haswat uxud ka warramaya haddana ilaahay wuxuu leeyahy facfu canhum wastakfir lahum washawirhum fi lamri baa ilaaha yidhi marka hore waxaa la sheegay cafwi iyo istikfaar inuu meesha loo baahan yahy yani khaaa dhacay faafu canhum wastakfir lahum baa ilaha yidhi iska cafi oo ilaahayna dembi dhaaf u weydii laakiin mar baa la gafay oo dib laydinla tashan maayo arrinku maaha ee washaawirhum fi lamri baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala iyadoo taladii hore la seegay laakiin haddana dee taladu aaraadunbaa marka ka la seegaye in la wada tashadaa arrinka xun iyadu maaha ta la seegay taa maaha ee ilahay wuxuu leeya washaawirhum arinka kala tasho wax kastoo yimaada faidaa cazamta fatawakal cala allah waxa kaloo alla baraya subxaana wa tacaala saxaabadu yani inay ra'yigooda soo bandhigaan waa lagula tashanaya ra'yigaaguna lama dhegaysanaya wax macnala samayn maayo walidaalika bay saxaabadu ra'yigooda ku caddaayeen inay xoog u soo bandhigaan ama ay muujiyaan oonay cidna kala baqaynin qofku ra'yigiisa inuu soo bandhigo waayo hadduu ra'yigu iska yahay mujaamala waan kula tashanaya laakiin aniguun ishaaraadkayga sugoo wixii aan idhaahdo uun ku sacabe ama raac tala maaha sidaa awgeed baa ra'yigu saxaabadu wuxuu ahaa ra'yi waadix oo cad oo xataa kii uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khilaafsan mar haddaanu waxyi yacni arrintu hadday waxyita iyadu waa meel kale ilaahay baa yidhi oo saasaa laysoo waxyooday hadduu nebigu yidhahdo iyada tala ma taallo isna cid kalema tashanayo waxa faray iyaguna ra'yi kama keenayaan laakiin markay arintu tahay wax isweydiin ee aan waxyi ka soo degin in laga wada tashadaa dhibi kuma sugna bal ee waa sida diintu ay tilmaamayso nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan qaaday inuu dagaalka gelayo oo mar hadduu nebigashado wixiise inaanu dib u bixinaynin ilaahayna wuxuu hi faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanka marka la gaadhana labaclabac siyaasiga qiimo ma leh waa in go-aanka dadka muslimiintii marka hore talaleeyiin laakiin marka la tashado wixii soo baxa waa in sidooda loo qaata haddana in shaki dambe la geliyo arma iyo arma laga daba keena naf ma leh wuxuu kaloo markaa rasuulku masaladan ku barayey alqiyaada naajixa ama hogaanka fiicani inuu yahay hogaanka aan noqnoqoshadiisu badnayn ee marka horena dadka talada la wadaaga marka go-aanka la gaadhana aan dib ka soo gocanin oo ka soo noqnoqonin wixii go-aan lagu qaatay sideeda u fuliya taas buu barayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rabtay in la baxaana wuxunbay hayeen rag rabay inay geesinimo muujiyaan iyo cadowga inay halkaa kaga hor iyo waqcaddii hore beder baa dhaaftaye tan inay wacdara dhigaan rag doonayey ayuunbay hayeene iyana inay nebiga khilaafaan calayhi salaatu wasalaam rag u socday may ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la socotayna ra'yigoodu wuxuu u badnaa in ay magaalada madiina gudaheeda ay ku gaashaan qaataan oo dhufays ka dhigtaan si dagaalku uu u noqon karo xataa meel ay ka dagaalami karaan dadka qalcadaa ku jira dumar iyo caruur iyo cid waliba waxbay soo tuuri kartaa haddii qalcadda gudaheeda laga soo dagaal galo calaa ayi xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam calan madow ayuu saxaabada u sameeyey raaya sawda siduu xadiidkii mursalka iyo saciid ibnu musayib uu sheegayo sanadkiisuna u xasan ka yahay ilaa saciid ibnu musayib riwaayaat aan xoog badnayn markaasoo daciifina waxay sheegaan iyo saddex alwiyo yaryarna wuu sameeyey oo uu kala dhiidhiibay saxaabadii markaa dagaalka wadwaday yanii qaybihii saxaabadu ay ka koobnaayeen nabigu calayhi salaau wasalaam maalintan wuxuu gashaday baa laydhahaa laba dirac buu iska dul gashaday soo xaakim warinayo isaga iyo dahabiba ay tasiixinayaan yanii hubkii dagaalka xabad qura muu xidhanine laba midh ayuu iska dul xidhay iyadoo haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu macsuum ka dhigay oo uu ka ilaaliyey wallaahu yacsimuka min annaas isagoo ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk ilaahay wuxuu faray nabiga alayh salaau wasalaam inuu dadka gaadhsiiyo wixii alle uu soo dejiyey ilaahay baana ku ilaalinaya baa laydh dadkaa ilaalinaya dil waad ka baxsanaysa iyadoo taasi ay jirto ayuu haddana nebigu calayh salaatu wasalaam laba dirac gashaday taa macnaheedu waxay ahayd saxaabada uu barayo ilaahay tala saaro laakiin asbaabta waxaad awooddo o dhan inaad la timaado qofka muslimkii waan jihaatamaya un inaanu iska odhan oo dabeetana odhan ilahay baa tala saarta waa iska dhaqaaqaya laakiin inay iyana ku jirto in asbaabtu ay muhim tahay oo qofka muslimkii ma'muuru ku yahay ama la faray inuu asbaabta wax allaaliya wixii uu samayn karoo dhan la yimaado walidalik baa dagaal ilaahay marka ka warramaya waxaa la yidhi yani qisaska bader aayaadka kusoo dega tirada dheerle suuraة اlanfaal walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun baa ilahay yidhi yay u malaynin baa ilahay yidhi kuwa gaaleed inay iga baxsan karayaan ima cajsi gelin karaan baa layidhi subxaana watacaala idan marka koowaad muslima oo dina idinuma baahno weeyaan ilaahay baa wuxuu leeyahay yay moodin inay iga baxsan karayaan waayo ima cajsi gelin karayaan baa ilahay gaaloo dhan anaa qabqaban karaya aayadda ku xigtana ilaahay wuxuu yidhi waacidduu lahum ma staطactum min quwati wa min ribaai اlkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum waakhariina min dun ilaahay aayadda ku xigtana wuxuu leeyahay laakiin idinkuna diyaariyabaa ilahay yidhi wax allaaliyo waxa awoodaan oo dhan waxaa awoodaan oo dhan diyaariya weliba awood diyaariya baa layidhi aa ku baqagelin kartaan cadowgiinna iyo cadowga ilaahayba taa macnaheedu wuxuu tilmaamaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku talagalay ummadda mu'miniintana in iyaga la itixaamo ilaahay ma awood waayin laakiin idinkana waa laydin ibtilaynaya waa laydin itixaamaya baa layidhi ee dagaalka saasi u diyaargarooba aayadda ku xigtana ilaahay wuxuu sii tilmaamaya haddana qasdigu inaanu ahayn bini aadamka in la laayo inuu yahay in xaqa la muujiyo wainjanaxuu lisalmi fajnax laha waa aayadda saddexaad ee kusii xigtaa labadan aayadood hore hadday xagga nabadda u weecdaan baa ilahay yidhi subxaana watacaala qaradku maaha inu nin wax laolaaye fajnax lahaa baa ilahay yidhi subxaana watacaala idan isagoo ilaahay subxaana watacaala baraya dadka muslimiinta ah qaabka loo dagaalamo oo uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadda tan tatbiiqinayo ayuu wuxuu gashaday laba dirac nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa dirac ayuu ku soo dagaal galay isagoo og haddana in ilaahay u ballan qaaday inaan gacan bini aadam aanu ku dhimanaynin laakiin waxay ahayd ummaddiisa uu barayo akhdi alasbaab asbaabta loo baahan yahay in la qaato dabeetana uma tawakulu cala allah geeshkii madiina saas buu ku soo baxay isagoo soo dhex maraya alxara asharqiya aljaanib alharbi ama dhanka yaro galbeed ee xara sharqiyada isagoo soo maraya waxaa la tilmaamaa wakhtiga kan ayuu ka soo baxay ciidankii muslimiinta nin ka mida munaafiqiintii oo saddex boqoloo nin wata markaa wuxuu yidhi anigu dagaalami maayo culamaha siira badh ka midina waxay dhahaan mawdacu shaykhayn meesha la ydhahdo markii la gaadhay ayay ahayd markuu insixaabka sameeyey si kasta ha ahaato waaqidii baa sheegay inuu shaykhaynka meesha la ydhaahdo inay ahayd laakiin culamada kale sida ibnu isxaaq inkastoo isba biduuni sanad uu kusoo arooriyey isagu wuxuu leeya waa markii meesha un laga soo baxay si kastaba ha noqotee dhexda ciidanku markuu soo socday waxaa muuqata ninka la yidhaha cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ra'sulmunaafiqiina markii hore gaal buu ahaa laakiin beder markay muuqatay in islaamku xoogaystay beder dabadeed bil kadib buu islaama ayuu islaamnimo sheegtay laakiin wuxuu waduun un balbala kale inuu mujtamaca dhexda gudaha safka islaamiga ah intuu galo laakiin inuu khalkhal gudaha kaga rido weliba wuxuu la egtay axraji duruuf markay qadiyaddu ugu adkayd waayo ciidanka muslimiinta oo kun nin meelaha kan oo waajahayay ciidan badan oo saddex kun oo nin xagga kale ka soo socda ah ayuu wuxuu ku talagalay inuu jebiyo si jabku uu dhaco weliba wakhti ciidanku hadduu marka hore madiine iskaga hadho oo aanu dagaalba u bixin yani inta muslimiinta isku kalsoonunbaa soo bixi lahay laakiin ciidanku markuu dagaalka usoo baxo saddex meeloodoo meele hadday haddana iska fadhiisato tidhaa dagaalka anagu dibaan uga baxnay taa macnaheedu waxa weeyaan jebinuu rabo inuu ciidankan jebiyo inta kalena inay khalkhasho inay iska fadhiisato iyo in iska tagta ay noqoto cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul markuu halkaa marayey ayuu wuxuu yidhi anigu dagaalka oo ka baxay meeshan dagaalba kama jira buu yidhi mar labaad wuxuu kaloo sheegtay baa la yidhaahdaa wuxuu aqbalayaabuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigii qolada dhallinyareed buu iska aqbalay waxaa la yidhaahdaa marka kan cabdilaahi markii hore talada la tashanayay wuu joogay culamaa sira waxay yidhahdeen ra'yigiisu wuxuu waafaqsanaa ra'yiga nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama jamaahiirtii ansaartu xaggan aad mooddo inay u badato uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigoodii qaatay waa cabdilahi leeya dhallinyaradana waa la yeelaya kooda aniga oo nin weyno waa yeelana kayga la aqbali maayo meeshan cidina inay dagaalanto ma rabtee dagaalba kama socdee waa iska hadhayaa buu yidhi qur-aankuna waa ka qadiyadaasi ka warramaya ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa inuu ahaa ninkan iyo kooxdiisa la reebayey safka muslimiinta oo ilaahay qurunka ka reebayey wamaa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiia min aayib wamaa kaana allahu liyulicakum cala alhayb qaacida taalla ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala dadka mu'miniintaa ilaahay imtixaanka iyo ibtilaaga waxaa loo gelayaa in la kala sooco haddii ay noqon lahayd muslimiintu markay meel soo taagaanba hulluf inay gaalada ku leefayaan munaafiq iyo muuminba lama kala garteen ila dadku u arkaya markaad meesha istaagtaba inay dhimanayse guusha dee dhankaagumaad kaga dhufan lahayd adiguna waxay kugu joogtaa ma jirto laakiin haddaad ogtay geeri iyo dhimasho iyo jab iyo wax waliba inay dhici karaan taa macnaheedu waxa weeyaan cidda iimaan aakhira ah qabta unbaa dagaalka soo gelaysa ilaahay markaa wuxuu leeyahay mu'miniinta si loo kala saaro ayaa ibtilaa'aadkani u dhacaan baa ilaahay leeyahay wamaa kaana allahu liyadara almu'miniin calaa maa antum calayh sidaa ku joogtaan ilaahay mu'minka kuma daynayo xataa yamiiza alkhabiia min aayib baa ilaahay yidhi ilaa uu alla ka saaro subxaana wa tacaala ka xun iyo ka wanaagsan la kala sooco see loo kala soocaya bitajriba mushkilaadka laydinku kala soocaya saa awgeed baa ilahay leey wamaa kaana allahu liyulicakum cala alghayb haybka alla idinma tusayo laydinma odhanaya hebelna intaasina waa munaafiqiin intaasina waa muuminiinuna saa u kala baxa lama odhanayo ee waaqaca laydinku saarayaabaa ilaahay leeyahy haybka waxba kama ogaanaysaane practically intaad dagaalada gashaan baa dhibka iyo jabka iyo iimaan darada iyo munaafaqa iyo mu'minkaba halkaasay kala caddaanaysaa saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy nimankan munaafiqiinta iyo waxaan waa la maydhay walidalik ba ilahay wuxuu leey wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fabiidni illaah waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu waqiila lahum tacaalow qatiluu fii sabiili illahi aw idfacuu qaluu low naclamu qitaala latabacnaakum hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan yaquuluuna biafwaahihim ma laysa fii quluubihim wallahu aclamu bima yaktumuun ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala wixii idin asaybay ee idinku dhacay maalintii ciidamadu kulmeen baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay idankii bay marka hore ku dhacday ee ilaahay waa awooday marka horeba inuu gaalo sideeda ku tirtiro waxaana alla rabay subxaana wa tacaala inuu muujiyo kuwa mu'miniinta iimaanku kuwuu ka dhabtay rag baa ku soo baxay iimaankoodu meesha tan waxa kaloo alla rabay waliyaclama aladiina naafaquu inuu alla muujiyo baa layidhi kuwa munaafiqiinta ah kuwii lagu yidhi waqiila lahum tacaalow qaatiluu fii sabiili illaahi wadfacuu kuwii layidhi war kaalay oo dagaalama ama ilaahay dartii haddaydan u dagaalamayn kaalaya magaaladiinna difaacda waxaa la yidhahdaa weedhaha kan waxaa ku lahaa cabdilaahi ibnu camar ibnu xaraam jaabir ibnu cabdilaahi aabihi cabdilaahi ibnu camar riwaayo mursalo ibnu isxaaq uu warinayo can shuyuukhii uu ka warinaya wuxuu tilmaamaya markuu ninkani ciidanka la baxuu cabdilahi ibnu xaraam ka daba yimi cabdilahi ibnu camar ibnu xaraam isagoo raba inuu qanciyo oo soo celiyo ciidanku ay dagaalka galaan laakiin way diideen si walba war haddaydan xataa jihaatamayn buu ku yidhi oo ilaahay dartii u dagaalamayn waa magaaladiinna iyo kaale ee madiina difaacda oo tolkiina iyo dadkiina wax ka difaaca wax walba way diideen waxaa la ydhaha intuu iskaga noqday buu wuxuu yidhi abcadakum allah acdaa allah fasayugni allaahu cankum nabiya allaha idin fogeeye alla colaa cadowgiibaa tihiine ilaahayna nebigiisa wuu idinka qani yeeli doonaa cid idinka idiin dhaantaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa u soo siin doonaa walidaalika aayaadkani waxaa la yidhaahdaa aqwaashii sheekaasay tilmaamaysa tacaalow qaatiluu fii sabiili illaah aw idfacuu buu lahaa war kaalayo ilaahay dartii u dagaalama ama kaalayo magaalada difaacda qaaluu low naclamu qitaalan latabacnaa meesha dagaal ma jira bay dhahan haddaan dagaal ognahay waa idin soo raaci lahayn ilaahayna wuxuu yidhi hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan maalintan xagga gaalnimaday uga dhowaayeen iimaanka baa ilaahay yidhi afka waxay ka leeyihiinna dhab maahe qalbiga wax kalea ku jirabaa ilaahay leeyo qarsoon waa munaafiqnimay qarsanayaan ilaahayse waa og yahay waxay qarinayaan baa laleeyahy subxaana wa tacaala tani waxay abuurtay markii ciidankii saddex meeloodoo meele ay hadhay waxay abuurtay baa la yidhaahdaa dadkii ducafaaul-iimaan yara ahaa ama shaki ku yaraa in dadka badh uu laabtooda wax soo galaan marka koowaad ciidankii muslimiinta way isqabteen baa la yidhi waxay yidhaahdeen waar nimankan munaafiqiinta hadha iyagaba maku bilowna saxaabadii badh baa tidhi intaynan gaalada laynin kooxdana ka bilowno warkuba ha yaraadee qolana waxay idhahdeen kooxdan waa munaafiqiin waa iska daynayna waxba la dagaalamayna inaga sii daaya labadaa ra'yaa yimi waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn wallahu arkasahum bimaa kasabuu baa ilahi famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn war nimanka munaafiqiinta maxaa laba kooxood ugu noqoteen baa la yidhi subxaana wa tacaala kuwan ilaahay baa halaagaye waxba laba kooxood ha ka noqonina munaafiqiintii noqoshaday noqdeen mujtamacii dad bay niyadoodii wax ku soo rideen walidaalik baa laba qabiil laba reeroo ka mida ah saxaabadii meesha maraysay ayaa shakiyey oo yidhi de ciidankiiba haddii intani noqday inagu maxaynu ka dagaalamaynaa war inana ma iska hadhnaa laba qolaa isweydweydiiyey laakiin ilaahay baa sugay subxaana wa tacaala iyo waxay dhahaen war waxaasi waa dullinime aan dagaal gallo nimankan waxba raaci mayne waa banu salima banu salima oo reer khasraja iyo banu xaarioo awsa awsiya khasraja laba reeroo ka mida ah. iyagana waa ka qur-aanka ilaahay tilmaamaya yacni meesha tan wixii ka dhacay oo dhan xataa quluubta dadka wixii ka dhacay baa ilaahay ka warramaya waqaa'icu siira waxay waxa kale kaga gedisan yihiin dadku waxaa laga yaabaa inta badan inay kaaga warramaan dhacdada muuqaalkeedii hebella waa la dilay hebella wuu dagaalamay hebella caynka buu yeelay laakiin ilaahay wuxuu ka warramayaa quluubtu xataa say isu rogrogaysay mawaaqifta markii la taaganaa raggu meeshuu kala taagnaa iyo qolaba siday u fakeraysa baa ilaahay ka warramaya idan kitaab taariikh laga akhriyo qur-aanka ugu fiican siira wax laga akhriyo qur-aanka ugu fiican waayo waxaan dad ka warramin baa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy id hama aa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa baa ilahay id hama aa'ifataani minkum markay ku hamiday baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaad xustaa markay ku hamiday laba kooxood oo idinka idinka mid iyana inay fashilaan baa ilahay yidhi laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wallaahu waliyuhumaa qoladan iimaan baa ku jiray shaytaanunbaa wax werwariyaye iyagu munaafiqiin may ahayn dabeetna ilaahay baa wuxuu leeya wallahu waliyuhuma kuwan ilaahay baa subxaana wa tacaala u gargaaray oo weligooda ah kooxdaa munaafiqiintii saasay ku hadhay muslimiinta intii kale soo hadhayna hore ayay u socdeen mawqaca shaykhayn la yidhaahdo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidankiisii ku ururiyey ciidanka intii soo hadhay markuu halkaa isugu keenay ayuu nebigu ciidanka wuxuu eegay wixii aan dagaalgeli karaynin si uu u celiyo waayo dadka meesha maraya waxaa ku jira dad wada janno doonaya yani waxaa u muuqda munaafiqiinta gaaladan baa u muuqata iyo dagaalkan saxaabadana waxaa u muuqda jannada iyo waxa waxaan ka dambeeya gaalkan iyo awoodiisan iyo waxani ma ahaba waxa u muuqanaya ee waxaa u muuqda wax ka dambeeya jannooyin carduha asamaawaatu walard oo ilah rasuulkiisuba sheegaan baa u muuqda walidalik meesha waxaa maraya dhallinyaro yaryar oo aan qaangaadhin oo iyana jihaad raba iyo ilaahay dartii inay u dhintaan nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu soo bandhigaa la yidhi dhallinyaradii yaryaraa wixii afariyo toban jiradii iyo wixii ka yaraa ayuu yidhi iyagu waa caruure ha noqdaan dagaalka iyay gelin laakiin waa loo loolamaya waxaa laisku dayayahay nabiga la qanciye calayh salaatu wasalaam waxaa la ydhaha raafic ibnu khadiijin in la ydhahda wuxuu yidhi anugu bahalkan gamuunka la ydhaahdo saxaabadan waaweyniba igama badiso leebkiiyo qaansada hadduu qaada baa la yidhi khatar buu ku ahaa wiil yarna wuu ahaa saxaaba marka waxay dhahan ilahay rasuulkiisa iyo raafic ibnu khadiij isagu waa dagaalyahan bahashan lama seega halkuu ku ganee isaga sii daa baa layidhi raafic buu nebigu soo daayey baa layidhi calayhi salaatu wasalaam oo layidhi waay adigu ciidanka raac samurata bnu jundub saxaabi yaroo kaloo laydhahaa meesha joogaa wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo aniguna raafic aad sii daysay un haddaanu iskalo dhulkuun baan dhigaa anaa ka xoog badan mar haddaan ana raafic ka xoog badnahay halay sii daayo waxaa la yidhi ballegdama raafic buu la legdama isna raafic ibnu khadiijoo dhulkuu dhigay waxa la yidhaahna waa yarac yani waxaad arkaysaa dadka kani munaafiqiintu cabdilaahi ibnu ubay iyo saddex boqol oo ninoo la socda dib bay u noqdeen iyagoo le meeshan dagaalle kama jiro kuwanina iyagoo carruuray waxay isku haystaan ha laygu daro aan dagaalka galoo ha laygu daro idan waxaad arkaysaa iimaanku inta uu bedelo iimaanku qof yar iyo qof weyn ciduu galaba rijaal buu ka dhiga kuwa ilaahay lahaa rijaalun min almuminiina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh qofka haddii iimaan qalbigiisa dego oo ilaahay rumeeyo oo uu janno u muuqato adduunya wuu ka quustaa markaa adduunya wax weyn lama aha sidaa awgeed ayuu labadaas saxaabi soo daayey riwaayaadka qisaska ka warrama ahlu siir oo dhan baa inta badan soo naqliya laakiin min xayu sanad ma xoog badna laakiin waxaa la hubaa un in bacdu saxaaba uu celiyey maalan cabdilaahi bni cumar in maalintaa la reebay iyadoo saxiix riwaayad saxiixa ku soo aroortay cabdilaahi bni cumar ibn khaaab inuu ka mid ahaa yaryarkii maalintaa la celiyey ee la yidhi idinku dagaalka ma geli karaysaan ciidanka intii hadhay wixii sibyaan iyo caruur ahaa markuu celiyey intaas labadaa nin unbay sheegaan ahlusira wax yar oo uu nebigu alayh salaatu wasalaam soo daayey maanta waxaad arkaysaa goobaha dagaalku duwalku yani waxay sameeyeen qanuun litajniid shaqo qaran ama waxa kan la sameeyo qaanuun litajniidku dunida o dhan buu ka jira dadka dhallinyarada waddanku leeyahy o dhan in lagu qasbo inay askar soo maraan ama duwalka dhaalimiinta ahi dadka intay soo raafaan bay dagaalka geeyaan dunida o dhan waa waxa caana nimanka dictatorski intay dadka raafaan bay goobaha dagaalka geeyaan kuwanna waxaad arkaysaa nebigu siduu u tarbiyeeyey war ka jooga baa lagu qasbaya yani kuwii tarbiyadii nebiga qaatayna joogaa lagu qasbaya kuwa kale ee dhulka aalimiintu ka jirtana dadka dagaalada waa lagu abaya aab iyo xoog baa lagu geynaya askar baa geynaysa nabigu alayhi salaau wasalaam ciidankiisii buu soo kaxeeyey markuu halkaasi soo bandhigay wuxuu keenay buurta uxud dhinaceeda wuxuu nabigu alayhi salaau wasalaam ciidankan u dagaalgeliyey qaab uu safay dhabarka wuxuu u saaray buurta uxud ciidankiina wuxuu usoo jeediyey xagga magaalada madiina taa macnaheedu waxa weeyaan ciidankii gaaladaaba xagga magaalada madiine ka soo xiga iyagu way weydaarteen buurta uxud bay tageen buurta uxud iyo waxa ku siman ayay dhabarka uga dhigteen meelteeda maadaama labada ciidan ay kala badan yihiin waa in taktiik dagaal lagu daraa si wax la ysaga dhicin karo nebigu calayhi salaatu wasalaam buurta uxud buu markaa dhabarka saaray xagga magaalada madiinena ciidankiisii wuu u soo jeediyey wuxuu kaloo sameeyey konton nin oo gamuunleeya ama qoladan leebkiiyo qaansada gani taqaanaa oo wato cabdillaahi bnu jubayr saxaabi la yidhaahdo waa uxud bay ka soo jeeda wuxuu ugu talagalay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay muslimiinta dhabarka ka ilaaliyaan oo aan fardoolaydu markaasi dhankaasi ka soo gelin wuxuu ku adkeeyey nimankaasi nebigu war haddaana aragtaan sida xadiidka bukhaari dhigayo in ra'aytumuuna takhtafana ayr haddaa aragtaan iyadoo shimbiruhu haadu iyadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan buu nebigu yihi falaa tabruxuu makaanakum haada meeshiinaa idinku ha ka soo kicina haddaa aragtaan iyadoo nalaleeyey oo haadu nagu dhacayso ha ka soo dhaqaaqina idinku buurtiina buu nebigu ku yidhi wain ra'aytumuuna hazamna alqawma waawطa'naahum falaa tabraxuu makaanakum haddaa aragtaan ragga anagoo jebinay oo dhulka dhignay haddaa aragtaanna idinku meeshiina ha ka soo kicina nebigu calayh salaatu wasalaam nimankan rumaadda wuxuu ku adkeeyey hal shay oo ah inay gamuunkooda halkaa la fuushanaadaan oo ciidankaa dhabarjibinun iyagu ay ka ilaaliyaan oo fardoolaydu ciidanka maadaama laga tiro badan yahay weji qura haddii loo sameeyo saf qura laga dagaalgalo xataa saddexda kun nina kaasoo horjeeda meel qura ay kaala wada dagaalamaan inaana helinba u badantay laakiin haddii loo ogolaado inay dhan walba kaa mari karaan waxa weeyaan dhan walba dagaalku wuu kaaga soconaya markaa ciidan badan baa kula dagaalgelaya sidaa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday buurtan iyo xaggeedan damboo dhan inaan cidiba ka soo geli karin fardaha iyo waxa soo galayo dhanna in la joojiyo nimankaasi kontonkaa nin inay ku filaadaan in waxbaba ay xaggaa ka soo wareegaan oo iyagu ay adeegsadaan maadaama ay meel sare fushan yihiin oo aan farasna soo gaadhaynin inay gamuunkoodaas un adeegsadaan oo wixiis idhahdaa meeshaa soo maraba inay celiyaan madaafiicdooda ku garaacaan waxaanu nabigu faray alayh salaau wasalaam markaa hadday guulaystaan iyo haddii laga guulaystaba inay meeshoodaa joogaan markaynu istraatiijiyada dagaale meesha tan eegna macnaheedu waxa weyaan dhulkii koreeyey oo dhan muslimiintaa jooga waadiyadii hoose ee dhankan madiine xigayna waxaa looga tegay dagaalada riwaayada daciifa aan xoog badnayni waxay sheegayaan in yani markaan leeya daciif waa mursal sanadkiisu inta hore waa ka saxiix laakiin marasiil suda oo aan xoog badnayn weeyaan dagaalku intaanu bilaabmin baa la ydhahda waxaa dhacay mubaarasa mubaarasadaasi waxaa u baxay baa la ydhaahdaa ninkii calanka u siday nimanka gaaleed oo طalxa bnu cuثmaan la ydhaahdo xaamilu liwaa mushrikiina iyo cali ayaa isu soo baxay baa la ydhahdaa cali baa markiiba dilay si kale haddaynu tilmaamno ahlu siyarku meesha tan waxay tilmaamaan mubaarazaad aada u tiro badan leh waxay dhahdaan nimanka mushrikiinta ah abu sufyaan baa markii hore soo booriyo wuxuu ku yidhi reer banu cabdidaar niman la yidhaahdo ah calanka quraysheed iyagaa xaq u lahaa baynu idhi inay sidaan cid kale inay dagaal galisa xaquma lahayn laakiin maalintii badar baa la yidhi markiiba kuwii calamkooda sidiyo wixiiba waa la laayuun markii la laayayba calankiiba cid qaadaa la waayey ciidankii wuu kala fardhamay abu sufyaan wuxuu yidhaa la yidhi beri maalintii horaana ceebayseena calanka iska keena si uu dhiirigelay nimankan ma calankaanu hiddo u lahayne ilaa iyo jadka jad anagu haynay baanu maanta cid u dhiibna waa ku dhimanaynaabay yidhahdeen baa la yidhi culamaysiyar markaa waxay sheegaan maalintaasi nimankaa calanka haysta ee mushrikiinta inay aad u dagaalameen laakiin mubaarasaadkii koowaadna muslimiintu dagaallo xoogan zubayr ibnulcawaam iyo raggaasaa u baxay baa la yidhahdaa kii koowaad oo awrku kala soo degay bay yidhahdaan oo wuu gowracay dabeetana lix bay sheegaan isku reeroo meel qura lagu gowracay laakiin maan arag wax riwaayado asaxayo ah, badanoo tilmaamaya inkastoo mar haddaan masaa'il caqiidi iyo shareecatoon aanay ku sugmaynin waa xadi walaa xaraj haddii la sheegana dhib badan maaha calaa kulli xaal waxay rawaayadka daciifkii tilmaamaan mubaarasa inay dhacday laysu soo baxay raggaasi ay isgaleen laakiin kuwii mushrikiintaa la laayay waxay kaloo riwaayadkaasi sheegaan ninkii la odhan jiray abuamir alfasi abu amir alfasiq nin loo bixiyey abu amir araahib baa la ydhaha waa nin aws ka tirsan nimaynu arki doonuu aabbow yahay xandala ninka la ydhaha hasiilulmalaaika ninkay culamada siira ku tilmaamaan waa ninkaa aabbihii laakiin iimaanba halkan kala mariyey midna waxaynu arki doonaa isagoo caruusa oo haweentiisii la jooga inay yeedhu dhacday oo dabeetana inuu muqubayste haleeli waaye ka soo booday intuu hubkiisa soo qaato dagaalka halkaa ka geli doona midna wuxuu ku maqanaa safaru quraysh soo dagaal gelinaya uu leeyahay kaalaya qurayshay dagaalama wuxuu kaloo leeyahay magaalaashii haddaan tagana abu caamir waxaa la odhan jiray abu caamir araahib baa la odhan jiray filjaahiliya buu tanasara ayuu kristan qaatay markaa nin cristana buu noqday ninka kani maadaama uu nin cristana noqday wuxuu colaad badan buu islaamka u qaaday laakiin wuxuu u baxay inuu islaamka kusoo dagaalgeliyo quraysh markaa wuxuu ka mid yahay raggan quraysh muddada ku maqnaa isaga iyo nin kaloo aynu arki doono isna la dili doono yahuudiya kacab ibnulashraf la yidhaahdo nimankaasi madiinay ka tageen waxay qabteen maka waxaanay u tageen inay dagaalgeliyaan quraysh oo la booriyo laydhaha ka kaca abicamira iyo labaad buu wado ah maadaamaa nin awsa ah ahay markaan meeshii tago tolkay inaanu gacan haadiyaanbaa ku filan buu ley maxamed cidi ku hai mayso aniguun igu dhiga meeshii markaan tago anaa gacan haadinay uu yimi waxaa la yidhahdaa markaanba ciidamadu isu safteen ayuu soo baxay isna isagoo le tolkay me meesha ha laga soo yaaco waxay ku yidhaahdeen abu camir alfasiq akhzaak allah baa layidhi alle ha ku hoojiye adna meeshaad socotaa baa layidhi cidii waa usoo bixi weyday oo cidbaa raaci weyday inkaarqabahan isagu rabshadiisu may hadhin ee waa masjidu diraarna ninka ka mas-uulka ah yani markii dambe meeshan dagaaladani dhaceene la kala tegayna wuu baxsaday romanska ayuu tegey romansku kasoo taaliibka kasoo sameeyey qolada munaafiqiinta reer madiina waa ninkii kusoo xidhmay waa kii yidhi meel aan kasoo duulimaa tagnaynoo sameeya masaajid bay yidhahdeen aan ku magacawno masjidu biraarka qur-aanka ilaahay kaga waramayo waa kooxdii samaysatay calaa kulli xaal abu caamir alfaasiq wuxuu isku dayey inuu goosto muslimiintii gaar ahaan nimankii reer awsa uu la tolahaa meesha ka soo baxa buu yidhi cidina waa u dhegtaagi weyday dagaal aad u adag baa maalintan markaas bilaabmay nimanka mushrikiinta waa la soo tirtirsiiyey ta kale raggan meesha maraya waa raggii aabbayaashood la laayay waa cikramo iyo khaalid iyo yani ragga kan eh, aabbayaashood iyo walaaladood iyo adeeradood iyo odayadii qurayshad oo dhan baa tegey sidaa daraaddeed safwaan ibnu moy dhammaantood meeshay marayaan quraysh way ka go-antay markan inay dhintaan muslimiintana way ka go-antay ixda alxusnayeyn in midun la helo in la janno galo ama in eh, eh, la guulaysto waa ka go-antay labadee ciidan markaasi dagaal aada u adag baa dhacay baa la idhaha dagaalkan waxaa la tilmaamaa xadyanee calankii bay yidhaahdaan mushrikiinta ilaa lix nin ay u kala dambeeyeen oo mid kasta oo taagan gambasha laga dhigo oo ku kala taago oo iyana dhaqaaqi waayeen iyadoo la laynayo calanku yuu dhulka gaadhin la yidhi muddo markuu dagaalku socday oo aad u kululaaday oo meeshuu dagaaladu ay aada u adag yihiin waxaa la yidhahdaa maalinta nebiguna calayh salaatu wasalaam siduu saxaabada u boorinayey intuu seef soo saaray buu yidhi man yakud haadi waryaa tan xaqeeda ku qaadanaya buu nebigu alayh salaatu wasalaam seeftan yaanu dhiibaa buu yidhi waxaa la yidhi nin waliba wuxuu damcay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam seefta uu tilmaamayo maanta ka qaato oo ku dagaalgalo ana ana ana baa la yidhaahdaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yaakud bixaqi seeftan qaadasho qura maaha yaa xaqeeda ku qaadanaya xaqeeda ayaa ku qaadanaya markuu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam xaqeeda ayaa ku qaadanaya la yidhi faaxjama alqowm ayaa dadkii markaa dib isu soo tagay seeftan yaa qaadanaya markay ayd nin waliba keen buu yidhi markuu yidhi kumaa xaqeeda marinaya ayaa dee waa su-aal weyn xaqan uu nabigu ka doonaya alayh salaatu wasalaam in seefta la mariyo saxaabi abudujaana la ydhahdo ansaarta ka mid ah oo raggii dagaalada aadka ugu caanka haya taarikhda carbeed rag baa jira goobaha dagaaleed ku caanbaxay rag baa jira taariikhda carbeed marka laga warramaya yidhahdaan ninkaasi kunin buu u dhigmi jiray goob dagaal markuuise soo taago yani raga aan daalina jirin waabana jirin cidina riixi kari jirin baa jiray oo laga gaban jiray abudujana raggaas buu ku jiray taariikhda carbeed caanka ku ah abudujana saxaabiga la ydhaa ansaartu ka mid yihi marka ayaa yidhi ana aakhidun bixaqiha ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo tan maanta anaa xaqeeda ku qaadanaya wuu qaatay sida xadiidka saxiixu muslim ku yaalla uu tilmaamayo fa falaqa bihi haama almushrikiin buu leeyahy xadiidku wuu qaatay dabeetana madaxyadii mushrikiintu ku kala dhambalay baa la yidhahdaa waxay culamaai taariikh wariyaan goobta dagaaleed markuu yimaado sheekha kan abudujaano la yidhaahdaa wuxuu lahaan jiray bay yidhahdaan casaaba xamraa weer cas waxaa la yidhahdaa abudujaane maalintuu weerka cas qaato waxaa la odhan jiray waa maalin uu ku talagalay geeri noqosha inaanay jirin baa muuqata weliba bay yidhaahdaan goobta dagaal mashyatu tabakhtur buu isticmaali jiray yani goobaha dagaal si ay culammaa taarikh wariyaan markuu yimaado tabakhtur yani faanfaan buu samayn jiray dee nusuustana culammadu waxay yidhahdaanna waa meelaha quree faanku bannaan yahay fi shariica faan ma bannaana laakiin goobta bay yidhaahdaan gaalada la jabinayo ee caynkaasi ee laysku hayo meelahaas bay yidhahdaan faanka iyo tabakhturku waa ka bannaan yahay bay yidhahdaan abudujana waxaa la yidhahdaa wuxuu ka mid ahaa maalinta tan dagaalkaasi dhacay raggii sida hayru caahdigaa u dagaalamay ilaa xad kacb ibnu maalikiy laga sheego wuxuu lahaa nin baan arkay mushrikiinta ka mid oo dadka dhigdhigaya dhulka markaasaan waxaan arkay buu yidhi xaggan muslimiintana nin kale oo gaalada dhigdhigaya markaasaan idhi buu yidhi ilaahu labadaa isku beeg labadii oo isku soo socdaan arkay buu yidhi markaan isu qiyaasaan haddana waxaan arkay buu yidhi ka muslimiinta hubkiisa uu yar yahay laga hubiyo malaa muuqaal fiican yahay baan arkay buu yidhi ilaahay baa labadii isku beegay buu yidhi umabuu kaadine markiiba waxaan arkay buu yidhi mushirkiiyo dhulka la dhigay dabeetana intuu iska rogay bahalka ayuu yidhi kacaba waa budujaana buu igu yidhi buu yidhi ninka sidan wax leh waa culamaai taarikh wararkay wariyaan wallahu aclam bixaqiiqatiha calaa kulli xaal culamaai taarikh wax badan bay sheegaan oo goobtan dagaaleed ka dhacay ragga maantan xoogga u muuqday waxaa ka mid ah xamza bin cabdilmualib oo la yidhaahdo labadii goobtii hore bederna waa raggii ugu adkaayee dagaalada ugu badan geystay maalinta tanna dagaal aad u badan baa ka muuqday baa ladhaha waxaa la idhahdaa nin la ydhahda subaac ibnu cabdilcuza ayaa mubaarasa yidhi hala isoo baxo dabeetana waxa u baxay baa la idhahdaa xamza ibnu cabdilmualib markiiba uu ka takhallusay wax badan ba iskumay raagin dagaalkan markuu muddo dagaalamayey waxa ku jiray baa la ydhahaa dhanka gaalada ninkii la odhan jiray waxshay waxshi adoon buu ahaa uu leeyahay jubayr ibnu mucim ninka la yidhaahdo jubayr ibnu mucimna adeerkii ucayma ibnu caday ayuu beder ku dilay xamza raggii beder gaaladu wadhay waxaa ka mid ahaa ninkan adeerkii ruma dabeetana ninkan baa wuxuu ku yidhi waxshi nin xabashiya buu ahaa oo hootada sida loo gano si fiican u yaqaana hootadiisa sida loo rido si wanaagsan u yaqaana waxshibu wuxuu ku yidhi maanta haddaad xamse soo disho oo aad adeerkay ugu aarto waad xor baatay sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo waxshi wuxuu leeyahy anugu dagaalkaan imi anigu aan dan kale ka lahayn inaan xoroobo un mooyaane anugu gaalkan iyo muslimkan iyo waxa isdilay oo dhami shaqadayda may ahayn laakiin waxaan u socday buu leeyahy inaan xornimo aan helo xornimadayduna waxay ku xidhnayd buu leeyahy ninkaa la yidhahda xamse inaan dilo dabeetana dagaalkaan imi markaasaa ninkii eegeegay buu waxaan arkay siduu wax leeyahy dabeetana waan u adkaysan kara ninkan nin la waajihi kara maahe meel baan iskaga gabaday buu yidhi dhagaxoostii ayaan galay buu yidhi maca hootadaydii yara anigoo iska sita ninkii oo dadkii laynaya oo gumaadaya ayuunbaa agtayda ka soo buu yidhi markaasaan arkay buu yidhi dabeetana hootadaydii intaan u lulay ayaan kala bogtay buu yidhi inaan meel halisa kala helo halkaa gumaarka korkiisa ayuu hootada kala helay xagga kalu ka tuuray xamzena waxaa dilay markaasi waxshay ninkaa la yidhaahday addoonkaabaa ku xornimo qaatay umuu soo bixine wuxuu ku dilay gaadidaasi iyo hootadaa uu ku ganay ayuu xamsana meeshaasi ku shahiidnimo qaatay marxalada tan maa tolbeelina way badan yihiin welihi marxalada tan dagaal aad u badan ayaa ka dhacay muslimiin badanina waa ku shahiidowday ragga ku shahiidoobay dagaalka mintiday ee dhaqaaqi waayey waxaa ka mida isaguna saxaabigii la odhan jiray muscab ibni cumayr daaciyatlislaam reer madiine ninkii diinta xoogga u baray intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee muscab ibni cumayr la odhan jiray ahna ragga ilaahay dartii u geeriyooday ayaa isna ka mid a khabaab ibnulartba wuxuu lahaa khabaab ayaa wuxuu lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonay nabiga calayh salaatu wasalaam baanu la soo hijroonnay annagoo ilaahay wejigiisa doonayna dabeetana fawajaba ajrunaa cala allah ilaahay baa subxaana wa tacaala ajarkaygaanu ku yeelanay buu yidhi laakiin fa minaa man madaa waxaa naga mida buu lahaa qaar tegey oo lam yakul min ajrihi shaya oo wixii uu ajar ilaahay dartii uu shaqaysanayaan dunida waxba kaga cunin ee ilaahay aakhiro ugu dibdhigay khabaab wuxuu lahaa wa kaana minhu muscab ibnu cumayr raggaa wixii ay ilaahay dartii u shaqaysteen aan adduunka waxba ku helin aakhira ilaahay ugu dibdhigay waxaa ka mid ahaa buu lahaa muscab ibnu cumayr waayo muscab ibnu cumayr maalintaa beder markuu shahiidoobay ee la rabay in la aaso ayaa waxa la waayey maro lagu kanfaba maro yar buu sitoo hayla oo haddii xagga hoose laga saarana qaarka sarea qaawisma haddii xagga sare laga saarana qaarka dambe ayaa qaawisma wuxuu leeyahy ninka kan islaamka sidaa ugu soo dadaalayay <coughs> hanti wuxuu ka watay buu leeyahay maradaasi waa woodi kari noqon kari weyday xataa wax lagu wada kanfo noqon kari weyday nabiguna calayhi salaatu wasalaam maalintaasi sida xadiiskii bukhaari tilmaamayo wuxuu yidhi waxaa madaxa marada u saaroo cagaha iyo intaa dambe idkhir ka saara buu lahaa idkhirku waa geed yaroo iska udgoon oo cad oo markuu engaga caddaada marka kaa inta dambe u saara buu ku tilmaamayay muscab ibnu cumayr wuxuu ka mid ahaa goobtan raggii xoogga u dagaalamay ee raayada muslimiintana siday dabeetana wuu shahiidoobay dabeetana raayadii waxa qaaday markii isagaa la dilay caliy bn abi aalib ayaa liwaagii muslimiinta ama calankii muslimiinta markaa calaq qaaday baa la saa mursalka saciid ibn musayib uu sheegayo waxaanu ka mid dagaalkani markaa wuxuu u socday qaybta hore oo dhan guul ay guulaysanayaan muslimiintu waana ka ilaahay qur-aanku tilmaamayo walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidnih ilaahay subxaana wa tacaalaa yaboohiisii waa idiin dhabeeyey ba alla leeyahy markaa gumaadayseen ba alla leeyahy subxana wa tacaala ilaahay idamkii markaa ku gumaadayseen muslimiintu si fiican bay marxaladan hore gaalada u laayeen dabeetana waaba la kiciye waxay noqotay in gaaladii safkoodii hore la kiciyo oo taladu ay ka qaldanto oo calankii uu dhaco oo mashaakiloo dham ay ku timaado nimankii uu nebigu xagga dambe saaray calayhi salaau wasalaam ee saxaabadii uu hogaaminayay cabdilaahi bnu jubayr saxaabiga la ydhaahdaa ayaa waxay arkeen gaaladii oo yaacday iyo waxay siteen oo ay tuurayaan oo ka yaaceen dabeetana intay isu dhawaaqdeen bay dhaheen alaniima alaniima ahara asxaabukum famaa tantairuun waar haniimada haniimada aan gaadhna ma yidhaahdeen guulayste saxaabadeeniyo maxaa sugaysaan yani raggii la jabiyo guulaysanaye maxaa sugaysaan aan uh, haniimada wax ka boobno cabdilaahi bnu jubayr ayaa wuxuu ku yidhi anasitu maa qaala lakum rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam war miyaa ilowdeen wixii ilaahay rasuulkiisu idinku yidhi waa saa xadiidka bukhaari sheegayo miyaa ilowdeen nebiga calayhi salaau wasalaam dardaarankiisiibuu ku yidhi qaaluu wallahi lana'tiyanna annaasa falanusiibanna min alhaniima umay dhegraaricine waxay dhaha wallaahi dadka u tagne oo xoolaha qaybtayada qaadane bay dhahdeen inaga tag way dhegaysan waayeen waxaa la yidhahdaa cabdilaahi koox yar baa ku hadhay toddoba meelahaasay sheegaan culamaai taariikh koox yar baa ku hadhay intii badnaydna waxay idhaahdeen haniimada wax ka gurta oo way soo yaaceen riwaayo mursalo sida uu leeyahay ayaa waxay sheegaysaa markii ay nimankaa rumaadii meesha ka soo baxeen ayuu khaalid bin waliid oo ciidankiisii u janis lahaa ayaa arkay in meeshii janis uu jiro fursad inuu helay dabeetana fardooleydiisiibuu dhan ula baxay baa la idhaahdaa xaggii dambe ayuu ka soo wareegay cabdilaahi bnu jubayr iyo koox yaroo aan badnayn oo lix meel ahaa toddoba kale ah ayuu meesha ugu yimi intii uu soo laayay iyagu waa dagaalameen ilaa intay ka shahiidoobayeen laakiin kooxdaa wuu laayey dabeetana wuu soo dhaafay markuu soo dhaafayna dagaal ayuu muslimiintiiyo xagga u sii wax ayuu xagga dambe kaga soo bilaabay gaaladii horena waxay aragtay in muslimiintii xagga dambe dagaal kaga soo jiro midbaa calankii dhulka ka qaadoo kor ugu taagay dabeetana waa isu soo noqdeenoo waa isu soo habar wacdeen muslimiintii dagaal labaad baa lagu soo rogaal celiyey oo labada dhanba lagaga bilaabay xagga dambena lagaga yimi xagga horena lagaga yimi istaraatiijiyadii dagaalka ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhigay na way baaba'day waxa soo baxay markaa khad cusub oo ah in qiyaadadii ciidanku ay lunto qaabkii loo tawjiihiye loo dhigay loo dagaalgeliye way ka baxeen dhan walbana waa laga soo galay muslimiintiina dhan walba waa lagaga yimi idan muslimiintii waxay marka kan dagaalameen biduuni takhtiid ninba un intii ka horraysay unbuu seefta ku dayay taasi waxay noqotay markaa xataa iyagii inay iskala garan waayaan oo muslimiintu xataa dhexdooday wax iska dileen markay waxba kala garan waayeen dadka la laayay waxaa ka mid ahaa ee muslimiinta ahaa ninkii la odhan jiray alyamaan xudayfa bnu lyamaan aabihi labadii nin aynu idhi ghaswatu beder gaaladay waxay kula soo heshiiyeen madiinuun baan ku soconnaa ee uu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa u ballan qaadeen inaydan dagaalka ila soo gelin iska jooga ilaahay baan u tala saaranayaaye ninkii dhallinyarada aha mooyaane waa odaygii xudayfa wuxuu arkay aabbihiiyo seefta lagu boobayaba oo aan la garanaynin waayo waa nin magaaladana qariib ku ahaa oo aan dadkii u dhashayna ka mid ahayne muhaajiriinta ka tirsanaa dabeetana saxaabadu uu qayliyey waa aabe war waa aabe war waa aabe intaan dhawaaqiisiiba cidi u dheg taagin ayaa horta odagii laga takhallusay isaga waa la dilay yakfir illaahu lakum wahuwa arxam araaximiin weedhaasu ku dhawaaqayay baa la ydhahaa isaguna ilaahay ha idiin naxariisto isagaa naxariis badane saas buu xudayfa lahaa markuu arkay aabbihii ay madaxa ka jareen muslimiintii iskala garan weyday ayaa odaygaa dishay muslimiintii dagaalyahanimadoodii tirada badnayd iyo dagaalka xaraaradii ay u qabeen waxba kamay tarin markii nidaam la waayey yani umamku geesinimada dadkao qura laguma dagaal galo ee waa inuu jiraa takhii iyo nidaam ummaddu ay u dagaalgalaysaiyo kala dambayn iyo qaab loo dagaalamayo haddii nin waliba maalintuu muraaqoodo seefta la boodo yidhaahdo waa jihaade hala wado wuxuunbay u ekaan doontaa un ninba in meeshiisa uu ku ama shahiid ha noqdo ama wax kale ha noqde ninba inay meeshiisa naftu kaga bixi doonta un idan asalku wuxuu ahaa inay dadka muslimiinta khia muxkama ay ku dagaalgalaan khiadii markii la waayey waxa dhacday in muslimiintii ay iskala garan waayaan gaaladiina inay dhan kasta kaga timid in markaasi miidaanka la waday inuu xataa lumay xidhiidhkii iyaga iyo nebiga ka dhexeeya calayhi salaatu wasalaam in xataa la kala googoostay oo maadaama ciidankii dhan walba laga soo hareereeyo laysdhex galay in gobol yaroo walba in yarba dhan loola fuqay oo in walba ciidan ka tiro badani markaasi ay dhan ku weegaaratay weedh baaba haddana yeedhay odhanaysa nebigiina waa la dilay calayhi salaatu wasalaam xataa nebigiina la dili ayaa soo baxoo mushrikiintii isgaadhsiisa markii ay kelimadaasina soo baxday ciidankiina qiyaadadii luntee la waayey ciddii amarsiin lahayd qaabkii loo dagaalgelayay sufuuftiina ay luntay gaaladiina lagu dhex googo-ayoo iniba dhan gashay ayaa waxaa ku dhacay ciidankii haziima nooc min ah walidaalik baa saxaabadii bar way yaaceenba meelunbay jeexdeenunoo lafahooday la baxeen dabeetana ciidankii yaacay badh buurihii bay dib u koreen oo ay dib ugu noqdeen buurtii bay dib isaga korkoreen iyo meelihii shacaabiga iyo meeshii buuro yaroo tiro badan bay leedahay buurihii baa la iska korkoray qaarkood meel bay ka qardajeexeen oo magaaladii madiina dib isagaga noqdeen ilaa iyo magaaladii qaarkood dagaalkii bay halkii kasii wadiyen oo umay kaadinin yacni ciidanku mar hadduu ka lumo talada iyo maamulka iyo wuxuu waa waxa ku dhaca idan waxay noqotay koox waliba uu sidii ay la noqotay ama uula muuqatay un inay samayso koox iska badbaado yaacday oo madiine orad ku gashay oloo markay maqleen nebigii dhimayba intay dagaalkii dhan uga baxeen buurta iska fulay una buurahooda iska fadhfadhiistay oo dagaalkii un xaggaa uga baxay iyo rag iyagu geerida door biday oo yidhi haddii nebigiiba dhintay isaga dabadii noloshu maxay taraysaa dabeetana waxay yidhaahdeen anana ilaa iyo intaanu ka dhimanayno waa wadaynaa dagaalkii joojin mayno ragga sidan lahaa waxaa ka mid ah anis ibnu nadar oo ahaa raggii maalinta tan dagaalka aadka u xooggala muujiyey waxaanu ka mid yahay raggii aan beder ka dagaalgelin ee dagaalkii beder u dhaafay laakiin u ceel qabee lahaa ilaahay mar uun dagaal dambe oo gaaleed oo laysugu imanayo allahay tusiyo wuxuu odhan jiray baa la yidhaahdaa wallaahi lain araniya allahu mashhada maca rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam layuriyana allahu kayfaasna ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay goob kale aniga iyo nebiga na soo wada xaadiriyo ilaahay wuu tusi doonaa waxa aan sameeya buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha isagoo dagaalamayo dagaalka waduu soo maray koox muslimiintii ka mid oo iska fadhfadhida oo le meel iska fadhiisatay markay maqleen nebigii baa la dil markaasu wuxuu ku yidhi waryaadhehe wahan la riixa aljanna ajidu duuna uxud war maxaa meesha ka fadhidaan buu leeyahy kacoo dagaalgala war jannadiiba uxud sokadeeday ka uraysaa buu leeyahy caraftii jannadu waxay iiga uraysaa uxud sokadeeda dabeetana wuu socdaa la ydhaha wuu dagaalamay ilaa iyo laga dilayey waxaa la ydhahaa waxa ku dhacay dhowr iyo siddeetan nabar oo waran iyo seef iyo gamuunba isugu jira dhowr iyo siddeetan baa ku dhacay baa la ydhahaa xaj buu gaadhay markii dambe intuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo eega cidiba garan weyday midabkiisiiyo wixiisi walaashii arabic bintu nadar baa farihiisa garatay baa la yidhi farihiisaas ayaa meel muuqan karta unoo la odhan karo qof ma u egiyey laga helay inta kale nabar baa ku yaallay baa la yidhaahdaa isaga iyo kuwii la noocana waa kuway ku soo degtay baa la ydhaha qur-aanka ilaahay leeyay min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما bdلوا تبديiلا kuwa wall ku tilmaamaya سuبحaanه وaتaعaaلى waa l dha ayada tan culamada bar waay kusoo degtay bay dhaahdaan مصcab iبن cmayre laakiin isna waa ka midu waa la dhahdaa markii dagaalku dhammaaday maala nebigu calayh salaatu wasalaam zayd ibnu haabit buu diray markaasuu wuxuu yidhi waxaad ii soo eegtaa anas ibnu nadar maydka iga soo dhex baadh haddaad gaadhana salaan gaadhsii buu ku yidhi maydkaan ka dhex dayey buu yidhi markaasaan u imi isagoo aramaq alakhiir neeftii u dambaysay isagoo sii iiqiiqlamaysa soo dultaagay buu yidhi markaasaan u sheegay inuu nebigu soo salaamayo calayhi salaatu wasalaam salaantii buu radiyey dabeetana wuxuu ku yidhi ajidunii ajid riixa aljanna kayfa tajid bay ku yidhahdeen maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa buu ihi urtii jannadaa ii uraysa ee tolkay waxaad ku tidhaahdaa buu ihi ansaar haddaad dib uga tagto waa ninka naftu kasii baxaysaa dardaarmaya muxuu ku dardaarmaya ansaar ku noqo waxaad tidhaahdaa buu yidhi laa cudra lakum cinda allah ilaahay agtiisa cudurdaar ma lihidin buu yidhi haddii nebi maxamed gacane ay soo gaadho iyadoo il dhaqaaqda aa leedihiin dabeetana naftaa ka baxday buu leey yanii iyadoo nololidinku jirto ansaaray ayaa nebi maxamed la soo gaadhay cudurdaar aakhire ku heli maysan sidaa iga gaadhsii buu ku yidhi ansaarna markaasay naftu ka baxdo dardaarankisi ugu dambeeyeyna kaas buu ahaa ilaahay subxaana watacaala baa qur-aanka ka warramaya saxaabadu siday u kala luntay qaar buu ka warramayaa inay yaaceen laakiin wuxuu kaloo qur-aanku ka warramaya in qadiyadda alle ka cafiyey subxaana wa tacaala in aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan inama istazallahum ashayطaanu bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allahu canhum in allaha afuurun raxiim ilaahay baa wuxuu leey subxaana wa tacaala kuwii jeestee dhabarjeediye yaacay maalintii la kulmay kuwa shayaan baa simbiriirixiyey baa ilaahay yidhi subxaana watacaala waxay kasbadeen wax ka mid ah ayaa shayaan ku simbiri xiriirxiyey laakiin waxaad u sheegtaabaa ilahay leeyay walaqad cafa allahu canhu ilaahay waa cafiyey in allaha afuuru raxiim ilaahay waa kii dambi dhaaf badan waxaana muuqata yani kuwa kani malaha inay iska tarakhuseen oo is idhaahdeen dee mar haddii nebigiiba geeriyooday in la iska tagaaba malaha de inay bannaantao kale ciddii ugu horeysay ee nebiga garata calayhi salaau wasalaam ee saxaabada ka midi ah, wuxuu abaa ladhahaa acab ibnu malik acab ibnu malik baa de iyadoo loo haystay nebigii dhintay unbu ku baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhowr saxaabe agtiisa ka dagaalamaysa oo in yaroo ciidana soo urursaday ayaa ku baxay markaasuu qayliyey isagoo le ilaahay rasuulkiisii waa kane waa kane isagoo muslimiinta loo rabaa inuu dib u soo dagaalgeliyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay war aamu aamubu ku yidhi isagoo rabay inuu ciidanka dib u uruuriyo oo uu dib u dagaalgelin karo koox yar oo ciidanka ka midi way dhabar adeegtay waanay dagaalka u adkaysteen kooxana waa yaaceen kooxdaa yare uu nebigu la joogay in badan bay dagaalamaysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada u yeedhayay waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad warasuulu yadcuukum fii ukhraakum waxaa xusuusataan baa ilaahay leeya markaa yaacayseen ee aydan dhabarkiina dib u eegayn nebiguna uu gadaashiina ka dhawaaqaya warkaalayaa idin lahaa qoladii buuraha iska fananaysae dagaalka ka baxday kuwan hore ee ayaad ka warramayeen waxa weeyaan kuwii ilaa madiine cararay kooxdanina waa kooxaha kale jeestay ee buuraha fule ama meelaha iyo mowqifku siduu u adkaa iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u adkaystay ugu dhabar adeegay dagaalka ayaa ilaahay tilmaamaya oo ilaahay wuxuu leeya waxaa xustaan markaa yaacayseen baa alla leeya ee aydan cidnaba walaa talwuuna calaa axad qofna aydan eegaynin baa ilaahay leeya warasuulu yadcuukum fii ukhraakum nebiguna uu gadaashiina ka dhawaaqayay walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam goobaha dagaalka wuxuu ahaan jiray kay saxaabadu isaga magan galaan ama dugsadaan ama ay ku soo dhowaadaan waktigii aynu akhri jirna waa dhammaaday wallah aclam bilahi towfiiq halkaa ku jooji